bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista casharadaha diinta alxuseyniya halkanna waxaanu kusoo gudbaynaa casharkii labaatanaad ee kitaabka nuur lyaqiin waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar dirir bismi illahi araxman araxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamin sala allahuma cala nabiyina maxamedin waalihi wasaxbi wasalam wabacd aliraa walmicraaj baynu ku dhex jirnay bilowgiisa rasuulku waxa uu tilmaamay sal allahu alayhi wasalam la kulankii ay kulmeen nebi yuusuf calayhi salaam waida huwa qad ucطiya shabru lxusn qad ucطiya shadr alxusn faraxaba waa isoo dhoweeyey wadacaa lii bikhayr khayrna wuu igu duceeyey uma curija bina ila asamaai araabica samada afraad ayaa naloo gudbiyey fadakara milahu xadiidkii horeo kale u sheegay waxau ihi fa ilaa ana biidriis nebi idriis ayaan ku baxay faraxaba bi wuu isoo dhoweeyo wadacaa lii bikhayr ilaahayna khayr buu ii baryey qaala tacaala fii suurati maryam ilaahay baa waxa uu ku yihi suuratu maryam warafacnaahu waxaan u kor yeelnay makaanan caliyan meel sarrayso caalamka koro ah waa samooyinka in la geeyo wey waa daliilkiibuu daliil kusii adkeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam uma curija bina ila asamaai alkhaamisa samada shanaad baanu tagnaaniye malagu fadakara milahu intii horeo kale u sheegay faidaa ana bihaa faidaa ana bihaaruun nebi haaruun ayuun baanu kusoo baxnay bu ku soo baxay faraxaba bi wuu isoo dhoweydo waxa weeyaan marxaban bilakhi wاnabiy الصaalix wadacaa lii bikhayr khayrna wuu igu duceeyey uma curija bina ila asamaai asaadisa fadakara wuxuu sheegay milahu intii oo kale waa kuma waa jibriil yaa kula socda maxamed miyaa la soo diray haa intaa wey faidaa ana bimuusa nebi muusaanu ku baxnay faraxaba bi wadacaa lii bikhayr uma curija bina ila asamaai asaabica fadakara milah faidaa ana waxaan kusoo baxay biibraahiim nebi ibraahim musnidan dahrahu isagoo dhabarkiisa ku tiiriyey ila albayti almacmuur guriga kacbada malaa'igta oo ah caalamka kore samooyinka ay ku xajaan malaa'igta ayuu dhabarkiisa ku tiiriyo halkaasu ka dhow yahay waidaa huwa waaba iyada oo gurigaa yadkhuluhu ay galayaan kulla yawmin maalin walba gurigaa waxa gala sabcuuna alfa malak toddobaatan kun oo malag toddobaatan kun oo malag ayaa maalin walba ku xajo oo mara baytulmacmuur oo samada sara laa yacuuduuna ilayhi kuwa soo noqonayaan weligood intii adduunyadu jirtayba maalin walba toddobaatan kunoo malag baa mara dibna uguma soo noolaa halkaa waxaa kaaga muuqanaya malaa'igta ilaahay faraha ay leedahay insigu waa fara badan yahay shayaadiintiiyo jinkaa kasii fara badan iyagana malaa'igta kasii badan toddobaatan kunoo malag baa lagu dhufanaya intii maalmood ee adduunyada wax la yaab la wey uma dahaba bi malagu wuxuu kaxeeyey ilaa sidrati lmuntaha geedka sidratulmuntaha la ydhaha magacaasaa loo yaqaanaa waidaa huwa waaba iyada oo yadkuluhu faidaa awraaquhaa dheh caleenteedu geedkaa waxa ay la mid tahay ka aadaani lfiila gaalka nibiriga la idhaahdo oo kale cafwan ah, maroodiga maroodiga dhagihiisa dhagaan maroodiga aadka u balbalaaran ayay caleenteedu la midta waidaa tamaruha midhaheeduna geedkaa kalqilaal jalxadahoo kale wey baashan jalxadda la idhaahdo weyn oo biyaha lagu shubto baa geedkaa midhihiisu leegi falamaa khashiyahaa geedkaa markii uu daboolay min amri rabbii ilaahayga arrinkiisii nuurkii ilaahay iyo haybadii markay halkaa daboosha maa khashiyahaa wixii uu daboolay tagayarat way isbadasha id yaksha sidrata maa yaksha markiiu geedka daboolaya wixii daboolaya anwaar nooci nuur kala duwana maa khashiyahaa geedkaa wixii daboolay arrinkii ilaahay aha markii uu dabooladay takayarat isbedeshay oy kalaro iyo midabo kala duwan bay qaadatay way warwadlay wuxuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam famaa axadun qofna ma ahaanin min khalqi illaah qof khalqiga ilaahay ka midi ma aha yastatiicu mid karaya an yancataha aw yancutaha inuu sifeeyo nactigu waa sifaynta ama tilmaamo min xusnihaa wanaageeda qof bani aadamahoo wanaageeda geedkaa sifayn karaya ma jiro id yaksha sidrata maa yaksha maa zaaqa albasaru wamaa dagaa laqad ra'aa min aayaati rabbihi اlkubraa aayado ilaahay waa weyn ayaa halkaa ka muuday geedkaasi sida u noolay wax sifayn karoo bani aadamna ma jiro faawxa allah ilaahay waxa uu waaxyooday ilaa maa awxaa wixii uu waaxyooday faawxaa ilaa cabdihi maa awxaa waxyigiibaa ilaahay halkaa nabiga ugu sheegay fafarada calay wa ummati aniga iyo ummadayda ilaahay wuxuu nagu waajibiyey buu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam khamsiina salaa konton salaadood konton salaadood ayaa lagu waajibiyey dadkan oo nebiga hormuud ka yahay way iskaga adkaan lahayd dad dadkan kale raasaha liite liitee eh. shanta la il oo loo xambaariyo iyadoo tiiroo lagu daray oo konton looga dhigo ilaahay dad buu bixiyey awniyada ilaahay baa isu gurmad waayo fii kulli yawmin walayla habeen iyo maalin walba waa konton fanazaltu ilaa muusa nebi muusaan usoo daadegay intoon sidratulmuntaha ka imi nebi muuse halkuu joogayna dee waad arkaysa samada lixaad sahay faqaala wuxuu ihi maa farada rabbuka calaa ummatik ummadaadii ilaahay muxuu ku waajibiyey kollay arrin culus baan halkaa kala timide qultu khamsiina salaa dee konton salaadood ayaa laigu soo waajibiyey qaala markaa wuxuu yihi nebi muuse irjic ilaa rabbik ilaahay ku noqoo fasalhu takfiif allaha kaa fududeeyo ilaahay weydiista inuu kaa fududeeyo konton salaadood inuu kaa fududeeyo sababtii buu raaciyey waxau ihi faina ummataka laa yuqiiquuna dalik ummadaadu taa kari mayso waa khabiir ninkani alkhabiir aw alxakiimu man jaraba alumuur arrimaha ninka soo tijaabiyo baa xakiim laydha uu ka ummad badnaa nebi ibraahim oo uu soo dhaafay isagu waxa uu soo maray reer banu israaiil oo warwareeg badan waa ka sheego wuxuu ihi fa inii qad balowtu waan jirabay banii israa'iila qablak hortaabaan jirabay wakabartuhum khibradna waan u yeelo waan xogaalna waanu ahay balowt waa imtixaanay wey khabartuna waa khibradii wey min alkhibra macnaha xogogaal baanu ahay reer banu israa'iil ayaanu ahaa imtixaan badanna waan soo mari diraasad baan soo ayaan hayaa guri anugu waan diraasay qaala farajactu ilaa rabbi nebigu taladii wuu qaatay leannahu qof naasixoo kuu danaynayaa marka uu kula taliyo waana talada guddoomataa wa qultu lahu yaa rabbii ilaahaygiiyow baan idhi khafif can ummatii ilaahu ummadayda ka fudude wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin caalamiinta nebigu naxariis bu ahaa calayhi salaatu wasalaam marar badan buu ka fikirayey inaan ummadda waxaa lagu waajibinin ee laga fududay laga fududay nebiyu raxma waa nebigii naxariis faxada canii khamsa shan salaadood buu iga riday farajactu ilaa muusa nebi muusaan kusoo noqday faqultu waxaan idhi xada xada canii khamsan xada canii khamsa shan salaadood buu iga riday oo shan iyo afartan baa soo halay qaala markaa wuxuu idhi ina ummataka laa yutiiquuna dalik ummadaadu ma karayse farjic ilaa rabbik fasalhu takfiif ummadaadu ma karayse weydiisa ilahay inuu kaa fududeeyo qaala wuxuu nebigu yihi falam azal kamaan suulinoo maan daynin arjicu inaan noqnoqdo bayna rabbii tacaala ilaahay sareeye iyo wa bayna muusa iyo nebi muuse nebi muuse iyo ilaahay iyobaa kolba kola ilaahay baan utagaa kola nabi muuse kola ilaahay kola nabi muuse isaguna wuxuu ku dardhe ku dardhe ku dardhe xataa qaala subxaanah ilaahay baa wuxuu yihi ilaa ilaahay igu yidhi yaa muxamed inahuna khamsu salawaat waxaa lagugu waajibay waa shan salaadood kula yawmin walayla habeen kasta iyo maalin kasta waa shan likulli salaatin salaad walbana waxaa usugnaaday sugnaaday toban ajri fatilka tilka khamsuuna salaa waa konton salaadood xagga tirada waa ka shan xagga tayadana waa ka konton daalika fadl اllahi yuutiihi man yashaa wuu sababeeye ilaahay in naxariistiisu ay ballaaranta markaasaa ilaahay wuxau i waman hama bixasanatin falam yacmalha qofka inta uu wanaag sameey wanaag ku hamiyo oo uu go-aansaduu wanaagis yidhaahda samee aan samaynin kutibat lahu xasana hal wanaag baa loo qoraa waxaa maanta soom baad istiri maanta salaad tuko maanta sadaqa bixi maanta sidaa yeel manaad samaynin waaba lagu qorayba waman hama bixasanatin facamilahaa qofka intuu wanaag doono sameeya kutibat lahu cashra toban baa loo qoraa salaad baad doonta inaad tukato soon oo tusaale uun kolkaasaad dabeedna fashay ood samaysay toban baa lagugu dhufanaya waman hama bisayi'atin falam yacmalha qofka xumaan iyo dembi doona ee aan samaynin lam tuktab lahu shay-an waxba looma qoro waa fadliga ilaahay qofku xumaanta u sirisameeyo uu go-aansamay dabeedna markaasuu iska daayey looma qoro waman hama bisayi'atin facamilaha qofka inta uu xumaan doona sameeya kutibat lahu sayi'atu waaxida waxaa loo qoraya hal dembi un toban looguma dhasanayo isaga ilahay dadka waxa uu la doonayaa un dariiqa wanaagsan qaala wuxuu ihi fanasaltu waan soo degay xata intahaytu ilaa muusa ilaa nebi muuse soo gaadhay iyada oo casharkaa ilaahay uu kusoo qanciyey oo layidhi shantaas salaadood qaado abaalkooda waa caynkaa siduu ilaahay ummadda wax uga liistaynaya wax uga qorayaana waa sidaa iyadoo casharkaa uu soo qaatay baa nebi muuse u yimi fa akhbartuu waanu sheegay faqaala nebi muuse wuxuu ihi irjic ilaa rabbik fasalhu takfiif ilaahay ku noqo oo shantanna weydiista inuu kaa fudeeyo faqultu waxaani qad rajactu ilaa rabbi ilaahaygii waan ku noqday oo ku noqday xata istaxyaytu min jeeroo ka xishooday halkaama sii dhaafin karayo dee soo baxay waan ka xishooday ilaahay waaya marka sidaa weeye ambiyada xaaladooda iyaga waa gaar xaaladda ambiyadu marka ay ifka joogaanna dadka way ka duwan yihin marka ay aakhiro joogaanna dadka way ka duwan yihin wixii daliil sheegay ee iyaga ku gaara saasay ula gaariye markay ifka joogaan dee ilaahay mucjiso wuxuu uga dhigaa dad dhintay inuu daraaddood usoo nooleeyo oo nebi muuse dee qolyaha la socday markaasu ilaahay laayy wuu cawday ilaahay oo wuxuu i dee markaan xaggii joognay waad layn lahayde ilaahay ow ka dah waa loo soo nooleeyey dhawciisana saasuu ahaa markaa waa mucjizaadka ambiyada caalamkan ay ka daalacayeen iyo kulankan ay nebiga yeesheen tukinta uu tukiyey iyo ergadan ay galeen cid kale loogama qiyaasan karo leanna waa arin dee ambiyada u gaara macnaa lama odhanayo hebel hebel oo adoon wanaagsan ahaa saalix ahaa oo dhintay intii uu ifka ka tegay oo uu geeriyooday kadib waxbuu inoo qaban karayaa wax ayuu inoo qaban karaya marka xalaashiisana aan ku warwareegno isagana sacabadaan hoos dhiganoon barino leannahu waxbuu fulin karayaa oo taana waxaa daliilu ah nebi muuse oo hawl galay oo salaaday naga furureeyey <laughs> wa qiyaasun maca alfaariq qolada cilmu usuul fiqiga laba shay haddii laysaga qiyaasanayo meel midaysaa waa inay jirto marka ambiyada iyo ummadaha iyo shakhsiyaadka kale laysagama qiyaasanayo lianna lahu mucjizaat mucjisooyin bay leeyihi rasuulku wuxuu tilmaamay sala allahu calayh wasalam ambiyadu kol haddii ay dhibato jidhkooda inaan ciidu taabanaynay ka xishoonayso oo ilaahayba u diiday oo nebi kastaba jidhkiisu sidii iska yahay dadku dee sidaa miyay wada yihiin ma wada ah Eh, qolfoofkiisii unbaa lasoo gurayaa qofkii marka uu dhinto marka taa ambiyada dadka kale lagama qiyaasanay uma rajaca calayhi salaam nebigu wuu soo noqday min leylati habeenkiisiba intaasoo wareegahoo dheer iyo caalamkaa dhan intuu isu soo maray jiiradaa dheer ayuu isla habeennimadiiba inantii ilmaadeerka ahaayeen umuhaani ee cali walaala ahaayeen gurigeedii kacbada agtiisa ahaa ee uu ka guuro galay ee laga kaxeeyey bartiibuu soo jiifiyey falamaa asbaxa markii uu waabariistay rasuulku subaxnimadii hadaa wuxuu u kallahay ilaa naadi quraysh nimankii quraysheed naadigoodii naadigu dee imikaba naadiga ciyaaraha naadiga halka naadiga shirarka waa fagaarayaashii lagu shirayay fagaarihii buu isugu yimi quraysh isugu shiri jirtay ayuu yimi fajaaa ilayhi abu jahl ibnu hishaam ninkii gaalka ahaa ee jahliga aabihii ayaa u yimi faxadatahu rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam ninkii nebigu wuxuu uga sheekeeyey gaalka ahaa bimaa jaraa lahu wixii u dureeray bimaa jaraa lahu wixii la kulmee lasoo gudboonaaday xalay kii ugu mamcuunsanaaya abujahal ee khaatuma seegana ku tegey kiibuu u dhiibay warkiiba sidiisiya iyadoo halkaa aad ka fahmayso xaqa inaan lagala xishoonaynin cidda xataa la tacajabaysa ee aanu dhagahooda maraynin lagalama xishoonayo waa loo dhiibi un xaqoo sidiisa u buurbuuran ayuunbaa loo dhiibi doonaa nabi muuse haanuu ilaahay fircoon buu dira wuxuu hi faquulaa lahu qawla layinaa waxa aad ku tidhaahdaan hadal dabacsan dee hadalkii dabeecda sanaa ay ku yidhaahdeenna waxa uu noqday war ilaahay baana soo diray ilaahay adiga iyo ummadoo dhan reer banu israaiil gumaysiga kada intii hadda aayaadku ay sheegayaan ana calaa bani israaiil ha cadaabin kadaa dadka ceb waxalla wuxuu ka xanaaqay o dhan waaya ninkaa kolkii uu sheegay bimaa jaraa lahu wixii la kulmee nabiga lasoo gudboonaaday xalay xalay halkaasaan maray oo halkaasaan maray oo halkaasaan maray faqaala abu jahl ninkii abu jahl baa soo booday u arkay nin shabakad u galay markaasaa wuxuu hi yaa bani kacb ibni luay waa reer ruayow halkii sare ayuu ka baatay qabiiladii ugu weynayd buu yeedhay halumuu war bal hala soo yaaca buuri war baanu haynaaye maantay kala caddaatae baar soo yaaca fa aqbala calayhi kufaaru quraysh waxa ku soo jahaystay oo qayladii afkii uu gacanta geliyey soo ajiibay oo soo xaadiray tuuladii maka ila wa iska yarayde dadkii joogay fa akhbarahum arasuulu lkhabara sala allahu calayhi wasalam nebigu kama baynina wixii soo ururay laftooda indhuhu wejiguu kaga dhuftay warkiiba sidiisiya casharkiibuu dib ugu soo raacay intii abijahaluula qayliyey arba ka dhagaysta buui maxamed markaasuu rasuulkuna sidiisii ugu soo celiyey warkii maxay yidhaahdeen fasaaruu waxay noqdeen bayna musafiq mid oriyey oo sacabada garaacay tasfiiq waa sacab garaaca ah. sacabiyo ilaaqina daba islaasimaan musafiq mid sacabka garaacay oo oriyey wawaadicin yadahu iyo mid gacantiisa dhigay calaa ra'sihi madaxa qabsaday tacajuban la yaab wa inkaaran iyo diidmo labadaasay u kala baxeen wixii soo ururay qaarkood sacabka ayay garaaceen oo waxay idhaahdeen wakaa wakaa maantu iscadeeyey qaar kalena intay madaxa qabsadeen ayay yidhaahdeen inaa lilaahi wa yaareen waar ma halkaasi isu maray iyo meeshii sii socod iyo soo socod bisha ahayd ayuu yihi xalayoo quraan ka soo noqday waryaale madaxay qabsadeen tacajuban wa inkaaran iyagoo la yaabsan diidmada macnaha muuqaal buu kaa siinayaa wixii meesha ka dhacay wartada naasun dad baa ridoobay oo islaamkiiba ka baxay minman kaana aamana bihi ciddii nebiga rumaysay ahaa dadkii nabiga rumeeyey qaar baa islaamkii ka baxay kuwaasoo min dicaafi alcuquul min dicaafi alquluub leh kuwii qalbigoodu e, daciifka ahaa ee iimaanku aanu qanjaha joogin ee iimaankoodu uu yaraa iimaanka naqan kuwii lahaa ayaa ka booday wasacaa rijaalun qaar baa u cararay ilaa abibakr xagga abubakar baa loola cararay intay dadkii kaleo dhan wada waswaasiyeen ayay yidhaahdeen abubakarna aan waswaasino qaar baa warkii xaggiisa ula cararay fa abubakar baa wuxuu hi kolkii loo sheega lay maxamed xalayso waxaan tegey buui qudus wuxuu abubakar yidhi in kaana qaala daalik haddii uu sidaa yidhiba laqad sadaqa run buu sheegay soo islaam mu odhan kol hadduu isagu yidhiba waa run qaaluu waxay yidhaahdeen atusadiquhu calaa dalik arrintaa miyaad ka rumaysanaysaa adigu abubakarow xalayo qulan quduska adaan ka soo noqday guuragal kelaya masaasaad adigu rumaysanta qaala abubakar wuxuu ku yidhi gaaladii innii la usadiquhu waxaabaan ka rumaystaaba calaa abcada min dalik arrintaa mid ka fogoo ah samooyinkaa la iga waxyoodaa samadaala wixiga samada uga yimaada ayaan ka rumaystaaye aradka wixii waraha ku saabsan dee daada fa sumiya min dalika alyowm maalintaa laga soo bilaabo abubakar waxa lagu magacaabay sidiiqo abubakar sidiiq magacu halkaas waa laqab weeye waa naanays wanaagsan oo halkaa ka raacday ilaa waxa mawaaqifta la idhaahdo iyo maalmaha adag ayaa qofna magac wanaagsan la baxaa qofna magac xunbuu la baxaa midna maalin unbuu baydhaa midna maalin unbuu soo baxaa mawaaqifta dadka kala saartay iyo taariikha waaya uma qaama alkufaar gaaladiibaa isa soo taago halkan baa la isa soo tubay iyagoo doonaya inay nebiga ka riwaayadsadaan yamtaxinuuna rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam nabiga imtixaanaya yamtaxinuuna waa imtixaanaya khubaradii safaryaqaanada ahaa ayaa loo yeeday kolkaase lebalkaalaya imtixaana fasa'aluuhu waxay weydiiyeen rasuulka nacta bayt lmuqadas baytulmuqadas tilmaantiisa nactiga iyo sifadu waa isku mid oo waa tilmaanta shayga la siiyo ayaa la ydhaha nacti waay nacta bayt lmuqadas bayt lmuqadas bal tilmaa baa la yidhi imtixaan baa bilaabay wa fiihim rijaalun rag baana dhex taagan quraysh markaa ra'awhu arkay rag qudus oo arkay ayaa meesha taagan amaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu isagu lam yakun ra'aahu ma ahayn mid arkay baytulmuqadas qabla daalika maalintaa ka hor wakhtigaa ka hor muu aragba habeenkaa la soo mariyey mooyaane isagu nebigu hore umu arag fajaraahu allaahu lahu ilaahay baa u fayday janaa waa fayday wey alabnu janaa waallaaci hanaaya mataa adaci lcimaamata tacrifuunii buu lahaa ninkii shaacirkaa marka fajaraahu allaah lahu ilaahay baa uga qaaday daaha daahaa looga qaaday ilan buuro iyo banaano iyo waxbaa ka sokeeye waxa loo furay markaa swiij baa ilaahay u geliyey markaasaa screen hortiisa lasoo dhigay sida baalkaa yare t v-ga marka aada shido daaha lagaaga qaadayo dhul fogoo adduunyada ah kaasaa ilaahay u shiday aad baynu dee u rumaysanaynaa inagoo imaka leannahu tusaalihii waaqiciga arkaysaa awoodii basha kaad arkaysaa ilaahay u sakhire tii ilaahayna maxaad umalaysa fasaara nebigu waxa uu noqday yasifuhu lahum wuu u tilmaamayey baaban baaban albaab albaab wa mawdican mawdican iyo meel meel ayuu gu tilmaamay jihadaa waa caynka jihadaa intaasu albaab buu leeya albaabkaasi habkaasi u samaysay daaqadaas waata intaa qabcadahaasa udhexeeya albaabiya meel meel ayuu ku nuuxnuuxsaday ilaa wuu arkayaa faqaaluu waxay idhaahdeen aman nacta faqad asaaba nactiga wuu asiibay tilmaanta waa asiibay wallahi tilmaantii nimankii yaqaanada waxay dhahdeen tilmaantii ku dhaca tilmaantii wuu la helay bayda faakbirnaa haddaba waxaad nooga warantaa baydaan bal taa ka soo baxdayde can ciirinaa safarka yagii wa kaanat lahum ciirun safar baa jirtay qaadimatun uga soo gelaysay min ashaam shaam xaggaa baytulmuqadas safar kaga maqnaayoo soo gelayay ayay yidhaahdeen nin yahw daalac wax iska daalacanayaa warba safarkiina ku dar siyaa iyaga halkaasoo dee waxa raashinkii bay sugayeen markay waxyaalo arkeen daa waxay idhaahdeen marba waxyaala aynu ka warwarsanayn safarkaa kamid midna safarkan aan ka waraysanno inuu nabad qabo waaya wa kaanat lahum ciirun qaadimatun min ashaam sida suuratu yuusuf ku sugan alciir hiya alqaafila waaya faahbarahum nebigu wuxuu u sheegay bicadadi jimaaliha awrteedu tiraday ahayd safarka ah wa axwaaliha iyo arrimaheedii dhan safarku intaasoo awr buu ahaa intaasoo nin baa awrtu saasay tilmaantoodu kala ahayd awr yar awr weyn mid qaalina mid saasa awrtiibuu u tilmaamay iyagana baydkiina wuu u soo gelayso weliba oo hayba wa qaala wuxuu hi taqdumu way soo gelaysaa safarkaasi yowma kada maalin heblaayo maca uluuci shams markay qoraxdu bir soo tidhaahday dab soo odhanaysaa markaa yaqtuluha waxa horkacaya oo awrtu ay ku xidhiidhsan tahay u horeeya jamalun awraq ah, awr madowbacda awr madowbacda mu odhanina ma cadaawa soo horeeya ama madoobe ninbaa <laughs> la yidhi war safarkii nin faaliyo ahaa ayay qola yidhaahdeen aan hubsanno bal inuu yaqaano waxyo in kale markaasay yidhaahdeen safarkii iyomaa soo horeynaya awrka markaasuu da ama cadaawa ama madoobay wuxuba laba awr bay ahaayeen wuu u farsamo markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam taa mu odhanine wuxuu i yaqdumuhaa jamalun awraq waxa hor kacaya awrta ku xidhiidhsan tahay jamal awraq macnaha malowbacd waxa weeyaan awrka isugu jira madow iyo dhogortiisu madow iyo cadaan isugu jirto fakharajuu way baxeen yashtaduuna iyagoo ordaya daalika alyawm maalintaa ishtada u dhababaceeyey nimankiiba warkiibay rumaysteenoo dhababacay ku dhufteen maalintaas halkii ay awrtu ka soo gelays waxaa loo yaacay naxwa saniya karintii xaggeeda karintii awrta uu nabigu sheegay inay kasoo soo gelayso xaggiibay u yaaceen waa subaxdii u cayimay subaxaasay soo gelaysaabuu faqaala qaa'ilun minhum mid iyagii ka mid ah ayaa wuxuu yihi oo markii awrtii la bidhaamiyey ama la ilaadiyey ama la sheelaaliyey qad ashraqat way soo baxday faqaala aakharu mid kalena wuxuu yihi wa haadihi wallaahi laciir tanina waa safarkii qad aqbalat way soo jahaysato makay kusoo dhowdahay yaqdumuhaa jam macnaheeda waxa weeyaan imtixaankii nebigu intuu ku guulaystay calayhi salaatu wasalaam ayuu ku xaragooday weliba si fiican ayuu arinkaa u kaleergaray u cadcadeeyey waayahay uma lam yazidhum dalik arrintani umay kordhinin ilaa kibran wa cinaadan kibir iyo canaad ayay u kordhisa xataa qaaluu jeeroo yidhaahdeen haadaa sixrun mubiin wallaahi ninkana wasnasaaxir nasaaxir weyn weyaan meel weyn baa fiidiyoogiisa uu ka arkaya kolabku saasa yidhahdeen kadalika maa ata aladiina min qablihim min rasuuli ilaa qaaluu saaxirun aw majnuun atawaasaw bihi bal hum qowmun daaquun buqyaankaa kelmadda midhaysan leh wa fii sabixati laylati lisraa habeenkaa la dheelmiyey subaxnimadeedii jaaa jibriil malakii jibriil ee xalay la caraabay rasuulka ayaa subaxaana soo kalahay caalamka kore ka yimi waay casharkiibuu halkii uga sii ambaqaadaya casharkii xalayta uu ku qaatay tiyariga ayuu baractikii sii siinaya ama si uu waaqica u keeno duruustii xalayta uu qaatay ayuu sidii uu camal ahaan ugu bedeli lahaa siinaya o wuxuu u yimi malagu wacallama rasuul allahi sal allahu calayhi wasalama kayfiyata asalaa nebiga wuxuu baray salaada habka loo tukanayo salaada habka loo tukanayo ayuu intuu subaxii yimid ayuu rasuulka baraya waay wuu tukinaya saa u tuko oo saa u tuko oo saa u tuko ilaan haddii iminka salaadu way kuu sahlan tahay oo waad la soo qabsatae qofka imika ay ugu horeyso waxaad moodaa xubnihiisa in dudba lagu dhufto ay buusbuusan yihiin si unbu u yar tuura leeyahay un qofku oo aanu fadhigiisa iyo laqabsigiisaaba muddo ku ah wax walaa cusbidood bay qofku way ku adkaan karaa waay kayfiyatu salaa salaada waktige ee kayfiyadeedu baraya habka loo tukado wa awqaataha iyo salaada waktigeeda habka salaadu wakaa waktigeeduna wakaa sidan waa waktigiina u tasiyey fa yusallii rakcatayn laba ragcadood buu tukiyey malagu nebiga idaa dahara alfaajur marka waagu iftiimo waa subaxa kuwa loo yaqaano wa arbaca rakacaat afar ragcadood buu nebiga tukiyey idaa zaalat ishams marka ay bartanka ka leexato aqimi asalaata liduluuki shams lizawaali shams markay qoraxda saa uga leexato wamilahaa afar kaluu tukiyey idaa buucifa marka la laablaabo dillu shayi shayga harkiisu markuu laba laabmo markaana afar kaloo casr layhaabuu u dhiibay soo soomaynaan soo maraynin waqtu waqtulcasr fiqiga idaa saara dillu kulli shayin milahu shay waliba marka harkiisa la egaado wixii ka dambeeya casar bay ahayd wa alaaa saddex ragcadood buu tukiyey idaa garabat marka ay qoraxdu dhacdo waa kii maqribkii la odhan jiray wa arbacan afar buu tukiyey idaa gaaba ashafaqu laxmar sagalka casi marka uu tago sagalka casi marka uu dhaqaajiyana waxa weeyaan waxa wey soo galay cishaai casaanku kolku tago ee cadaanka loo gudbo waa cishaai waay sidaasuu waktigeedii iyo habkii salaadaba ugu sheegay maa bayna haadayni waqt riwaayadana waynu soo marnay fiqigaynu kusoo qaadan marna xagga hore uu ka tukiyey marna xagga dambe markaasuu i intaa wixii udhexeeyaba waktibaa ku jira la soco wa kaana calayhi salaam nebi maxamed wuxuu ahaa qabla mashruuciyati salaa intii aan salaadan la waajibinin yusalii rakcatayni sabaxan laba ragcadood buu subaxii tukan jiray wa milahumaa masaan laba ragcadoodna galabtiibuu tukan jiray kamaa kaana yafcalu ibraahiimu calayhi asalaam siduu nebi ibraahiimba salaadiisu ahayd salaadii hore ee milata ibraahim ku jirta waxay ahayd laba xagga hore iyo laba xagga dambe ahu ah, waktigaa gabalku dhacayo waktiga waagu baryo labadaa jeerunbaa ilaahay laba ragcadood loo tukan jiray arrinkii sidanaa lagu bedelay kan dambaana laga raacaya waaya taas taas ahayd marka alisraa walmicraaj iyo wacdaraha ka soo maray rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu la kulmay qaalig ah ee makhluuqa hadduu heli lahaa uu aada u mahadin lahaa makhluuq kale rasuulku uu mahadiyey sala allahu calayhi wasalam ummadduna ay mahadin iyo nimankaa mujrimiinta ahi halka ay iska taageen baad arkaysaa marka diinlaawaha diini agtiisa qiimo kaba leh dadku hadduu bilaa yahay shayga diinta la idhaahdo ee qofka muslimka raasamaalka ugu muhiimsan ah isaga agtiisa waa bilaamacnay ka ta ah, waa lahwan walaciban buu qur-aanku ku tilmaama saasay arkaa alcardu cala alqabaa'il rasuulka sala allahu calayhi wasalam tanna waxa weeye bandhigii uu u bandhigayay dacwadiiyo diinta ilaahay qabaailka qabaailka ah, ummaddu dee waktigaa qabaail baahay intii ka agdhoweyd qabaa'il baa ahayd marka wuxuu isku dayay qabaa'ilkaas inuu u bandhigo dacwadda walamaa ra'aa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam markuu nebigu arkay annahu yajidu min quraysh inuu quraysh kala kulmay manaca diidmo ah, manacatan macnaha waa difaaca min waa mancigii unde min taadiyati risaala risaaladii inuu guto inay taa difaac ka gashay kolkuu arkay wa tasallut ilkibri waalcadama iyo kibirka iyo isla weynaanta oo ka xoog batay calaa quluubihim qalbigooda alkibru waalcadamu labadaasoo aanay lahayn isla weynaan aanay lahayn baa qalbigoodii qabsaday markuu taa arkay araada allah ilaahay baa waxa uu doonay an yudhira amra addiin diinta arrinkeeda inuu muujiyo o calaa aydii kayrihim min alcarab dadka kale carbeed gacmahooda inuu ilaahay diinta ku hirgeliyuu doonay rabbi kolkay kuwani saddex iyo toban sannadood kurtin ay ahaayeen dhaabad hortaagan ilaahay diintiisa ayuu ilaahay aag bedel ayuu u sameeyey rasuulka markaasaa dabeedna ilaahay uu doonay dad kale oo carbeed gacmahooda inuu ku xaqiijiyo kol haddii tolkii nebiga ishiisi ay ka noqoto fakaana calayhi salaam nebigu waxau ahaa yakhruju fi lmawaasim alcarabiya mawaasimtu u bixi jira mawaasimtu waa fagaalayaasha waaweyne laysugu yimaado sida mawsimka xajka iyo suuqyada waaweyn iyo halka carwooyinka iyo halka cibaadooyinka laysugu yimaado iyo casuumadaha goobaha cajiibka ayuu ubixi bixi jiray wahiya aswaaq waa suuqyo kaanat ilcarab carabtaa waxay ahayd tacqiduha liltijaarati waalmufakhara wax tacqiiqihaa suuqyadaa waxa ay u gunti jireen ay isugu iman jireen baayac mushtari iyo faam dadku waa waxayn munaawaraat xagga iqtisaadka iyo dhaqaalaha iyo xagga haqaafadda iyo gabayga ah iyo xagga ismuujinta ah magac iyo maal la ysku muujiyo taasaa maaragta dagaaladaa laga sheekayn jiray gabay baa la isu soo alifan jiray markaasaa halkaa laysu soo dhigi jiray fadkuru llaha ka dikrikum fadkuru llah mise wadkuru llah fadkuru llaha ka dikrikum aabaa'akum aw ashadda dikraa ilaahay baa wuxuu ihi war sidaa ilaa sidaa u jirteen aabbayaashiin berigaa isu faani jirteen ilaahay si ka badan u xusadee ilan berigii horeba idinkoo rag waaweyne intoo isu timaadaan ayaa odhan jirteen aabbahaybaa kana reerkayagu waa caynkan miyaanaan nimankii sidaa ahaa ahayn libaxliqi miyaanaan ahay cayn sidaa isugu aabbayaasheen u jirteen ilaahay imaka u iyo si ka badan marka caraf marka allaha laysi waaya wayacridu nafsahu cala alqabaail qabaailkuu nebigu naftiisa u bandhigi jiray liyaxmuuhu si ay u ilaaliyaan si ay u difaacaan waryaa difaacaya xataa yuaddiya risaalata rabbi ilaahay risaaladiisa si u guto waryaalahe war marti iyo magayaan u noqdaa si aan balaaqa mubiinka ah iyo diintan cad dadka u gaadhsiiyo ayuu odhan jiray fa kaana bacduhum qaarkood waxay ahaayeen yaruddu raddan jamiilan wuxuu usoo jawaabi jiray nabiga jawaab qurux badan oo wanaagsan ilaan dadku kala gobsana qaarkood gobonniday lahaayeenoo jawaab fiican bay bixin jireen wa aakharuuna dar kalena raddan qabiixan jawaab xun bay bixin jireen qaar baa markuu la kulmo ee waraysi la yeesho iyo wadahadal u bandhigo ayay odhan jireen waad mahadsantay saas cudur daarteen qaar kalena balaayay kasii dan jireen wa kaana waxa ahaa min aqbaxi alqabaa'il qabiilooyinka ugu xun raddan xagga jawaabta waxa ugu xumaa banu xaniifa qoladii la odhan jira rahbu musaylima lkadaab ninkii musaylimat kadaab la odhan jiray bariga ahaa xaggaa riyaad iyo eriyadaas u haaye afartan oo ciidana intay soo abaabuleen markuu rasuulku dhintay sala allahu calayhi wasalam waa kuwii la dagaalamay waa kuwii musaylima nebiya muddo dheer ku dhimanayay ilaa indhaha laga soo saaray waaya wadalada minhu waxa ay ka dooneen banu caamir qolada la yidhaahdaana waxa ay ka dooneen in hum aamanuu bihi hadday nebiga rumeeyaan hee an yajcala lahum inuu u yeelo amra riyaasati min bacdi madaxtinimada isaga kadib amra riyaasa riaasa iyo riyaasa waa madaxtinimadii weyn marka arinka madaxtinimada dee annaga nasiibay yidhaahdeen iminka waanu ku rumayn laakiin hal shardiun baanu ku xidhaynaaye marka aada dhimato annaga madaxtinimada nasiib carabtuna madaxtinimada ayay ka mid yihiin dadka u waasha asaabahum junuun lcadama qofkaan caqiida celinaynin waa ummadaha ugu sii daran bay ka yihin waaya banu caamir waa ku rumaynaynaa bayda laakiin amra riyaasa min bacdi madaxtinimada dabadaa nagu wareeji faqaala lahum nebigu wuxuu ku yihi alamru lilaahi yadachu xayu yashaa alamru lilah taladan ilaahay baale iyo hogaaminta ummadda diin iyo dunyo lagu hogaamiyo iyo dacufu xayu yashaa meeshuu doono ayuu dhigcaa allaahu aclamu xayu yajcalu risaalata risaaladiisa meeshuu ilahay dhigayo isagaa yaqaana ah, musaylimat kadaab buu soo qoray nebigo iyuu soo qoray calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay dee adiguna rasuulka carabta halkaasaata iyo quraysh iyo meelaha xijaaj aniguna xagga najdi iyo oogadaasaan ka ahay rasuul iyo markaa madax dhulkuna saasuu inoogu qaybsan yahay sida iskaga warhay inaan isku nabadgelinno waxaasuu daldalay kolkaasuu dabeedna muxamed birasuulillaahi ilaa musaylimata alkadaab ina alarda lilaahi yuuriuha man yashaau min cibaadih baa dhulka ilaahay baalo cidduu doonu dhaxal siinayaae nabigu markaa wixii u sheegay wa kaana min aladiina kuwii waxaa kamid ahaa yaxujuuna albeyt dadkii kacbada usoo xajinaya imanaya waxa ka mid ahaa carabu yarib magaalada yasrib la idhaahdo carabta ka soo xajiyaysay qabaa'ilkii imanayey maka ee uu nebigu la kulmaya ka mid ahaay wahiya madiina waa magaalo bayna makata washaam maka iyo shaam udhaxaysa maka iyo shaam magaalo udhaxaysa madiine la idhaah madiinena waa la odhan jiray yaribna waa la odhan jiray yaqduduhaa waxaa tegi jiray magaaladan iminka nebigu ku aasan yahay calayhi salaatu wasalaam madiine la idhaado ee dowladii islaamka bilowgii laga asaasay waxaa tegi jiray waktigii hore qabiilataani laba qabiilo oo carbeed ixdaahumaa min waladi ilaws labada waa ansaarta aws baa la odhan jiray qolo wathaaniya min waladi alkhasraj qolada labaadna ansaartunbaheno khasraj baa la odhan jiray wahumaa akhawaani laba qabiilo walaalaabah wa kaana bayna wlaadihima qabaailkaa awlaadooda macnaa faracooda ummadahooda waxa ka dhexeeyey min alcadaawati xagga cadaawadda waxa ka dhexeeyey maa yajcalu alxarba dagaalka wax ka yeelay ilaa heer bay isla gaadheen xarbigiiyo dagaalkii uu noqday laa tadacu awsaaraha culayskeediiba aan dhigaynin bayna alfariiqayni labada kooxood dhexdooda way colaantameen way dagaalameen ilaa uu dagaalkii noqday midaan culayskiisaba dhigayninba faima manan bacdu waima fidaan xataa tadaca alxarbu awsaaraha dalika walow yashaa liyablua bacdakum bibacd lacagtayn jiroo laysku hilaacinayo muddo dheer oo boqolaal sano ah ayay labadaa qalbiilo ee walaalaha ahay colaatanayo laa tadacu lxarba wasaaraha bayna alfariiqayn fa kaanuu daaiman weligood waxay ahaan fii shiqaaqin wanisaac shiqaaq waa khilaaf nisaac waa muran shaqadoodu intaasaa hel intii nabiga ilaahay usoo diray calayhi salaatu wasalaam ay muminiin iyo asxaabba noqdeen baa maalin niman yahuudi ay isku direen ansaarta labadoodii qaybood yahuud iyo munaafiqiin ayaa durbaan ka yaro dhex kala ahay laysu yaro sanqabay shaydaankiibaa yaro adeegay intaa kadib baa qur-aan soo degay oo ilaahay baa waxa uhi wadkuruu nicmat allaahi calaykum id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmatihi ikhwaana wa kuntum calaa shafaa xufratin min annaari faanqadaqarkiibaa idin nabadgeliye ilaahay nicmadiisa islaamnimada inuu ku mideeyo u oo wixiina ugu noqdo waaya wa kaana yujaawiruhum fi lmadiina labadan qabiilo madiina waxa jaar kula ahaa la deganaa aqwaamun min alyahuud qabaail reer yahuudeeda yahuud baa la deganayd halkaa wahum banu qaynuqaac wa banu qurayda labadaa qabiilay ahaayeen yahuudda iyo wa banu nadiir saddexdaa qolo oo aad taariikhdooda ka akrii karaysa suuratu laxzaab iyo suuratu alxashr wa kaana lahum waxa ay lahaayeen alkalabatu calaa yarib yarib iyagaa ku xoog badnaa awalan berigii hore yarib magaalada layaa madiina yaa ahla yariba laa muqaama lakum suurat axzaabadka ahri ku tilmaamay alkalaba calaa yarib berigii hore xooga iyo xoolahaba iyaga oo yuhuudda caadadoodu waxyaabaha ay ku xisaabtamaan bay kamid tahay xoogga iyo xoolo dadhan qasabkaas abaabulayeen waxyaabaha ay ku tashadeen bay ka mid ahay nimankii saaruu ilaa ay noqdeen carabi dawi nufuudi fiiha dawi nufuudi fiiha walquwa awood iyo nufuud bay ku ku yeelatay carabtu madiinoo waxay ka gacan sarreeyeen yahuud wa kaana alyahuud nimankii yahuud ahaa ee madiine deganaa markii laga adkaayo carabi ka adkaatay waxay ahaayeen idaa khudiluu marka la hoojiyo markay guuldaraystaan laga gacan sarreeyo waxay ahaayeen yastaftixuuna kuwa gargaar weydiista calaa acdaa'i cadowgooda gargaar bay ilaahay ka weydiisan jireen bismi nebiyin nebi bay ilaahay ku weydiisan jireen magacii yubcafu lasoo saari doono qad qaruba zamaanu sida qur-aankuba uu sheegay wakhtigiisu dhow yahay mar alla marka laga gacan sarreeyaa la jira ilaahayow nebigii muxamede soo baxaya akhiru zamaanka noo soo saar aanu iskaashanno oo ahlulkitaab isku noqone saasa odhan jir waaya falamaa jaahum maa carafuu kafaruu bih walama ikhtalafat kalimatu lcarab carabta kelmadoodii kolkay iskhilaaftay fii maa baynahum dhexdooda carabi markay iskhilaaftay ansaarta washaqat casa alunfa ushii midnimaduna dilaacday shaq casa waa usha alunfana waa isuhulowga iyo midnimada washaqat casa alunfa ushii midnimadii iyo iskuduubnaantii cardeed kolkay kala yaacday xaalafulyahuud bay la kala taxaarufeen yahuud ayay carabi ku qaybsantay faxaalafa alaws bani qurayda qabiiladii aws ee carbeed ee reer ansaareed aws bay gaashaanbuur la noqdeen waxaalafa alkhasraj bani nadiir wa bani qaynuqaac qoladii kale reer ansaareede reer khasrajna iyaguna waxa ay la taxaalufeen reer banu nadiir iyo reer banu qaynuqaac wakaas dabeedna waa lasku muddaa laysku hurgufay xaggaana qolo yuhuudadaa ka jeeda iyo qolo ansaara xaggana qolo yuhuudah iyo iyo qolo ansaara muddo baa sidaa marka dagaalka lagu waday Eh, dagaal dhulka iyo deegaankaa dagaal faanka iyo magaca dagaal dhaqaalaha iyo xoolaha iyo addoomaha ah waxaasoo jaahiliyada ayaa lagu jiray oo ah. gabayo aada iyo aada u fara badanna laga tiriyo marka aad akhrido nusuusta ama cilmiga gabayga kolka aad akrido baad arkaysaa sawirka jaahiliyaddu ay lahayd saasaad ka arkaysa hmm. safaxnaa can bani dihnin waqulna alqawma ikhwaanu casa alayaamu an yarjicna qawman kaladii kaanuu ninkaasi waxau leey maanta reer hebel waanu yaro jeer dhaafnay safaxnaa can bani dihnin qabiiladii magaca la odhan jiray maanta waan iska daynay waqulna alqawma ikhwaanu waxaanu nii intaynu siyar maslaxnay war watankeena maanta handaysan casal ayaamu laakiin waxaa laga yaabaa maalmuhu an yarjicna qawman kaladii kaanuu rag ay ahaayeen gudnimadii inaanu rag celinno walla waa suuragal hadday cagadhigan waayaan hadday cagadhigan waayaan walla inaanu ku laba kaclayn bui maanta waan yar dayne waaya wuxu i waakhiru ayaami baynahum maalmihii ugu dambeeyey qabaailkaa dhex maray waxau ahaa yowmu bucaat maalinkii bucaat la odhan jiray dagaalkii magaca bucaat loo yaqaano kutila fiihi waxaa la dilay dagaalkaa laysku helay madiina ee jaahiliyaddii carbeed isku heshay yahuuddu akaru ru'asaaihim xalla wixii madaxdooda ahaabaa leebay madaxdii siduu mid waliba go-a u lulayay qabaailka ee ummadiisa u horkacayuu isaga dhigaya inuu dagaal yaqaan yahay ayaa cirbaha la wadagooyey dhakooyinka walam yuqa ma soo harin ilaa cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluul min alkhasraj ninkaasunbaa soo hadhay munaafiqii weynaa iyo wa abuu caamir alraahib min alaws abuu caamir oo isaguna reer awsa madaxdii mujrimiintaha labadaasaa ka soo hadhay xalalo wixii qabqablayaasha ahaa ee ugu dhibaatada badnaa labada labadaasina taariikhdooda dee qur-aankaaba ka warramayda qur-aan intay warkoodu soo dhaafay mid taariikheed oo xadiis soo dhaafay ayuu qur-aanku ka waramay ninkan munaafiqa ah, ba waa ka ilahay ui waladii tawallaa kibra lahu cadaabun cadiim alladii tawallaa kibra dembiga u weyn ninka qaatay been abuuradka ah waa munaafiqa ah wey cadaabka weyn abu caamir araahi isagana suuratu attawba ayaad ka akhriyaysaa tallaabooyinka xuna uu qaaday huwa aladii banaa masjida diraar masjidkii masjidu diraar la odhanayay ka bineeyey buu ahaayee kufran wa tafriiqan wa irshaadan liman xaaraba allaha warasuulah u dhisay ayuu ahaa ee amarka ilaahay uu kusii yihi masjidka abu caamir araahib basaasiinta uu u dhiso reer yurub si ay halkaas inta uga afuufaan oo munaafiqiinta iyaga ugu dumi laa taqum fiih istaagin baa kada labadaasaa ka soo haray labadiina waa taa la eeday walidalika kaanat caaishatu taquul sidaa daraaddeed caaisha berigii dambe waxay odhan jirtay oo islaan maskax badan ahay inantaa caaisha waxay odhan jirtay istraatiijiyadda waxay eegtay islaamka iyo horumarka iyo tallaabooyinka uu qaaday iyo naafayntii kuwaa jaahiliyaddu ay naafaysay qiimahay u lahayd bay sheegtay markaasa waxay tihi kaana yawmu bucaasi yawman qadamahu allahu lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam kaana yowmu ducaaf maalinkaa xaar ama cunaha carabta dhex maray wuxuu ahaa yowman maalin qadamahu llah ilaahay uu usii horumariyey lirasuuli illaahi maalin ilaahay nebiga uu usii sallaxay buu ahaa oo waxa allo wixii quraysh halkaa odayaashii nebiga ku hor joogsadee saddex iyo tobanka sano ku hor taagnaa halkanna dee noocoodii joogi lahaa ee madiine ka hor joogsan lahaa ilaahay baa sii laayey gebigoodaba waa la sii laayay markaasaa waxay noqotay dhaba xaadhan oo niman dhallinyaro ah oo maskaxdooda ay furfuran tahay oo isbeddel jecel oo aan guntimaha ku xidhani badnayn ayaa soo dhaweeyey nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo taariikhdoodii kuwa soo socota ahayd badlu islaami alansaar dhallinyaraa bilowday qofka dhallinyaradiina had iyo jeer xagga isbeddelka isaga ayay u sahlanti bedel kuu sahlan qofka dhalinyarada ah baynamaa oo qofka odayga ah halka ugu horayse idleyska uga bilaabaya waxa uu leeyahay iska hayso waxaagii waatuu dee abudaalib ku dhinta marka xagga haysashada qofku wixii sii hore uu haysto shar iyo khayrba dhalinyarada waxa uga adag odayga ayaa uga adag man shaba calaa shayin shaaba calayhi baa ladhaha qofka shay ku barbaaraa wuu ku ciroobaa marka wuxuu la odhanaya war kol haddaan ku ciraystay waktigii aan aagbedelan lahaa ma jooge eh. igada ah ayuu marka nimanka ilaahay wadadu ka duway ayay leedahay maalinkaasi maalin lagu sii gogol xaday buu ahaa nebiga waqad khabara waxaa ku dhacay bibaali ru'asaai aws nimankii aws la odhan jiray qalbigoodii waxaa kusoo dhacay waa wakti dambe haddana dhacdo kale wey an yuxaarifuu quraysha reer quraysheed inay la soo bahoobaan cala alkhasraj ay kala bahoobaan aws iyo khasraj madiine ku dagaalamaya taxaalufkii iyo isbahaysigii yahuudda waa xejin waayey markii aws laga adkaaday dabeedna waxay idhaahdeen war qurayshna maka aan ugu tagnoo nimanka walaalaheena aynu ishaysanno aan colka quraysheed usoo kaxaysanno fa arsaluu waxay direen iyaas ibnu mucaad wa abalxaysar anas ibnu raafic labadaa nin bay direen maca jamaaca iyagoo aw koox wata labadaa ninoo koox wata oo ka socda aws ayaa la diray xaggee loo dirayaa waa intii aanu nebiguba tegine madiina laga diraya makaa loo diraya waxay u socdaan reer khasraj si looga adkaado inuu lala soo bahoobo quraysh yaltamisuuna waxay doonayaan daalika alxilf taxaaluf isbahaysi bay rabaan fii quraysh quraysh dhexdeeda quraysh aan la soo bahowno colka aan soo giijinno madiine aan kaga adkaana reer khasrad halkaasaa la wadaa falamaa jaa-uu makata mar alla markay maka soo galeen nabiguna fursaduhu ka faa'iidaynaya oo qofka daacigaa waxa loo baahan yahay diinta ilaahay kolba halka ay aad uga suuq galayso inuu furaska u baadhbaado sida qofka baaca mushtarigiiba halka uu faa'iidada ugu badan ka helayo uu u waraysto ee u raadraaco ila isugu raadiyo saasoo kale kolba ciddii xaqa aada u aqbalaysa in culayska saaro nimankii markay ogaaday wafdi madiine ka socdaa inay soo galeen nebigu wuu bambaxay wuu qaabilay jaaahum rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam markaasuu nebigu u yimo waqaala wuxuu ihi hal lakum fii khayrin waar muraadma ka leedihiin wax ka khayr badan mima ji'tum lahu wixii a u timaadeen hal lakum ma idiin sugnaaday fii khayrin wax ka khayr badan mimaa ji'tum lahu waxa u timaadeen war waan idin ogahayoo taxaaluf iyo isbahaysi quraysh baa u timaadeene wax ka qiimo badan ma idin sheegaa kaama idiniga guddooman oo ah an tu'minuu billaahi waxda walaa tushrikuu bihi a ilaahay keligiina caabudaan oo shirkiga iska daysaan waqad arsalaya allaahu ila annaasi kaafah ilaahayna dadkao dhan buu iisoo diray ilaahay baa isoo diray caalamkao dhan buu iisoo diray saas uma talaa calayhim alqur'aan qur'aankiibuu ku dul akriyay ila ilahay baa i wajaahiduhum bih jihaadan kabiira wajaahidhum bihi jihaadan kabiira dagaal weyn kula galo dagaal weyn shaydaankaad kaga reebaysa madaafiicda qur-aanka markuu waanadii u geystay tawxiidkii risaaladii qur-aankii buu raaciyey waana niman carbeeba fasaaxad laho odayaaliyo raggii hadalcunkaha ku jiroo way garanayaan qur-aankii iyo balaaqadiisa fa qaala wuxuu ihi iyaas ibnu mucaad waa labadii nina colka ka madaxdahaa mid kamida baa tiraabay markaasaa wuxuu ihi yaa qawmi war tolkayow war inteenna wafdigee meesha maraysow haadaa wallaahi khayr waxaanuu inoo sheegay baa ka khayr badan mima jinaa lahu wixii aynuu nimid ila qofka bani aadamka ahay qayb khayra iyo qayb shara buu leeyahy wacdiga iyo waanada iyo hadalka wanaagsan iyo qadarintu waxa ay toosiyaan qaybtiisa khayrkale qaybtiisa khayr kale bay toosiyaan hanjabaada iyo xumaanta iyo xiisaduna qaybtiisa sharkaabay kiciyaan markii dhinaca nabiga calayhi salaatu wasalaam fiican ee macaanka uga miisay aynu warbeliya baasiyo naxlibaynu u soconay aan wixaynu soconay kanaaba ka fiican ninkan inoo sheegay uu soo yarjeesta fa finiinay abulxaysar ninkaa ayaa isaguna indhaha kaga sayday ciid wa qaala lahu wuxuu uhi dacnaa ninka adnaga daa waxa aada wado laqad ji'naa waxaan u nimi likayri haada waxaa waxaan hayni fasakata kiina iska aamuso ilaa afkaa la goostay mid kalea kusoo booday labadii colka hogaamiye markuu midi soo jeedintaa fiican keenay ayuu kii kalena halkan ka booday abulxaysarka xasaba macnaha ramaahu bilxasba qururux ama wuu finiinay ama qururuxiibuu saa ugu saylo wuxuu jooji ade waxaa abuurtay ajantihii lagu socday colkuu ajantu ku midaysna ajantaa ayar ha iska bedelin bu habaana lagu soo diraya de kolkaasu iska aamuso halkaasay ku hakatay laakiin haddana mawsimkii labaad ayaa waxaa ka bilaabmaya rag ilaahay hanuunka